subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faraqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo axadda ah, taariikhdan ay ku beegan tahay tobanka bisha sagaalaad labada kun saddex qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah xaalad deganaanshaha ayaa laga dareemayaa degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose kadib saakii markii weerar ku qaadeen maleeshiyada kooxda al-shabaab maamulka degmadana waxa uu ka hadlay dagaalka saaki ka dhacay degmadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada awdhiigle sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan maamulka cusub ee degmada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa ku guuleystay in ay garoonka ka qaadaan maleeshiyaad maalintii shal ahayd xirtay garoonkaasi isla islamarkaana hagadgeliyey isku socodka duulimaadyada magaaladaasi ah, gudoomiyaha degmada cabudwaaq ee la doortay oo la hadlay k ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad loo hadalhayay dilka allaha u naxariistee doctor sakariyo oo maleeshiya hubaysan ay ku dileen magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyadoona wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya arrintaasi uu si kul uga hadlay qodobadaasi qodobo kale iyo wixii nagu soo kordho ayaan barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa xubintii kalmaanaya qeyb ka ah. waa mar kale iyo barnaamijka falqaynta wararka Afrin dhadhamaraac yeedhimayno yaynu u dhaalaranaynaa dhadhamaraac yeedhimayno cadowga cadowga cadowga duunigaa u jooge dhibaayo cidda la hooyo mm, cadowga duunigaa u jooge dhamaraac yeelimayno ayaynu u dhaawaranayna dhamaraac yeelimayno midkii qarannimada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa midkii qarannimada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falqeynta wararka oo sooxlub aad ka dhageysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho magaalada awdhiigle ee gobolka shabeelada hoose waxaa saakii aroortii hore ka bilowday dagaal aada u xoogan oo u dhexeeya militariga soomaaliya iyo maleeshiyada kooxda al-shabaab al-shabaab ayaa afar saddex jaha oo kamid mida ah degmadaasi weerar kaga soo qaaday islamarkaana dagaal saacado badan qaatay ay u suurtogeli weyday in ay gudaha degmadaasi galaan mas-uuliyiinta degmada ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay iska caabiyeen maleeshaadka weerarka soo qaaday islamarkaana saacado badan uu dhex maray dagaal halkaasi ka dhacay dagaalka oo bilowday saacaddu marka ay ahayd tobanka subaxnimo wuxuuna soo gaaray ilaa halka saac iyadoona al-shabaabkii weerarka qaaday dib loogu durjiyay magaalada sida ay sheegeen goobjoogayaasha xaaladda magaalada marka ay ka istaagtay xabadda ayaa al-shabaab waxay bilaabeen in ay hoobiyaal ku garaacaan degmada iyadoona hoobiyaashaasi la sheegay inuu khasaare kasoo gaaray dad rayid ah saraakiisha degmada ooan la xiriirnay ayaa inoo suurtogeli weyday hase yeeshee guddoomiyaha arrimaha bulshada degmadaasi oo la hadlay kenen xilliga uu dagaalka socday ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay saddex jihaad dagaal ay kaga soo qaadeen degmada laakiin ciidamada dowladda ay iska caabiyeen isagoona sheegay inuu jiro khasaaro laakiin ay wadaan tirikoobka khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi waa mahadsan tahay eh, niyow xaaladda waa adag tahay dagaalo kulula socdo xala toban saac soo u bilaabo inaantii toban saac ilaa hadda xabadda zaa'id ay u socotaa ciidanka eh, geesayaasha ee dowladda ciidanka eh, qarankana waa dagaalameen dagaalkana waa sii socdaa nimanka khawaarijtana insha allah madax waa soo geli la-yihiin saddex jahay ka soo galeen saddexda jahna waa lagu haayaa waa soo dhaqaaqa la-yihiin ma fahamti haye muu bilowda dagaalka dagaalka toban saac ayuunimau bilaabay tobanka saac toban saac iyo labaatan ilaa meelahaas oo bilowday xabad ilaa haddana si hore u socota ayuu sii socotaa dagaalkan waa dagaal aad u kulul oo aad u qareer ma fahamta oo dhowr bilood ay ka u sheegtaayeen in khasaaraha oo ka dhashay dagaalkaasi mm, wax xog ma ka haysaa ilaa hadda khasaara lixaad le waa jiraa meel kastana waa ka jiraa wax hadda ahayna ma lahan ilaa haddana weli lama koobi karo xabadii socoto dagaalkii zaaid u socdaa laakiin lama koobi kara ilaa hadda lama sheegi kara ma fahan dagaalka toban saac u bilawda dhahday ilaa haddan waa socdaa dadkii shacabka ahaa ka warna oo magaalada degnaa shacabka <laughs> hor lagamaha ilaa hadda shacabka hor lagama heli karo laakiin waxaa ku xaqiijiha ah, dagaalkaas uu ku bilaawda ku socdaa ilaa hadda waaye marka insha allah waxaan rajaynaynaa gurmud iyo wax badan uu nasoo gaaro xaaladan waa adag tahay waan iska difaac karnaa gurmud ba imaanataa waan ku filinahay haye maxaad ku baaqaysaa marka shacabka maxaad ugu baaqaysaa kudhaqa degmada shacabka waxaa u baaqaa inay is adkeeyaan oo meeshooda joogaan oo is insha allahu tacaala qof kasta meesheeda ku adkeyso ciidan geesiyaasha kortaagana difaaca insha allah oo nimankaan khazaarida kabahoodaa loo geli doonaa insha allah degmada owdhigle waxay ka mid tahay degmooyinka ugu horreeya la qabtay maxaa keenay in al-shabaab ay soo weeraraan meel kasta ay weeraraan nimankaan khazaarida waay meel kasta weeraraan niman bini aada maaha niman waxaa oo meel kasta iska weeraro waay laakiin anaga waa isdifaaceynaa meel kasta weeraraan dadna soo khalda waay laakiin anaga casharaa u dhigeynaa si kale laguma badbaadi kara in la dili maahan badbaadintooda dil le waay waa lasoo khalday ilm lasoo waay haddii aanan ku laabno degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose qoraal ka soo baxay maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa waxa ay ku sheegeen in ay dagaalkaasi ku dileen konton iyo sagaal askari oo markaasi ee eh, ku sugnaa degmadaasi ilaa ilaayo hadda cid xaqiijin karta ma jirto warka al-shabaab ee dagaalkaasi ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda imkana cabudwaaq iyadoo muddooyinkii dambe khilaaf xoogan uu ka taagnaa degmada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud islamarkaana uu soo kala dhex galay mas ugu sarreysa magaalada mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka galmudug hase yeeshee khilaafkaasina uu kasoo bilowday golaha deegaanka degmadaasi oo xilka ka qaaday gudoomiyihii degmadaasi ayaa waxaa dhowaan gudaha degmadaasi lagu doortay maamul cusub oo markaasi uu goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali ciid gudoomiyaha cusub ee la doortay oo la hadlay knn ayaa sheegay in khilaafkan in muddo uu soo jiitimayay taasi oo keentay in golaha deegaanka markii dambe ay garoosadeen inay xilka ka qaadaan gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa intaba isla markaana ay qabteen doorasho isaga lagu doortay waxa uu sheegay warqad ka soo baxday maxkamadda gobolka galgaduud islamarkaana lagu amray ciidamada ammaanka in lasoo xiro guddoomiyaha la doortay iyo xubno kale oo ka tirsan golaha deegaanka kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay khallaaso ka wadaan ammaanka magaalada cabudwaq hase yeeshee guddoomiyaha ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ama taliska booliiska degmada cabuudaq ay awood u lahayn in ay xiraan maamulka la doortay islamarkaana wixii qalalaasa ay ka dhacay degmadaasi mas-uuliyadeeda uu qaadayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug gudoomiyaha cusub waxa uu sheegay inay xal ka gaareen shaqaaqo ka taagneyd garoonka diyaaradaha degmada cabudwaaq oo maleeshiya hubaysan ay la wareegeen maalintii shal ahayd waxa uu sheegay in maleeshiyadaasi cabashooyin ay qabeen laakiin ay ku guuleysteen in ay xaliyaan duulmaadyadina ay dib u bilaabeen sidaa uma jirin laakiin waxa uu jiray in eh, shaqadii oo city councilka ay fadhiday maxaa yeelay markii la abuuray city councilkan markii la sameeyey eh, sharciga city councilka wuxuu sheegayaa muddo bil gudaheeda ah marka la aasaaso waxa uu eh, laga rabaa in la qabto kulan kii ugu horreeyay kalfadhiga afar bilood ka bacdi baa kalfadhiga lagu furmay dee asbaabtii oo loo aasaasay meeshaas qodob baa la jebinaya qodobkii oo tilmaamayay in eh, muddo bil gudaheeda lagu furo fadhiga wuu jabaya waxaa kaloo jabay in xeer hoosaad la sameeyo waxaa kaloo jabay in diyadii eh, dowladaha hoose eh, la dhiso diyadii hoose waxaa jabay in la dhiso joogtada ahaa maadaama guddi hoose uusan jirin warqadahan iska soo baxayaan ah waa warqadihii tirada badnaa ee maaragtay golaha diiwaanka wixii ka kacay oo wasiirku isla markiiba wuxuu soo saaray mar laga qaaday mooshinka laga keenay oo xilka laga qaaday oo kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha cusub ee degmada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud oo ay doorteen golaha deegaanka degmadaasi iyadoona wali ay jiraan kala qaybsanaan ka dhex taagan golaha deegaanka laakiin garabkan ayaa doortay in markaasi gudoomiye cusub loo dhigo looin gudoomi garab ka mid ah golaha deegaanka ayaa iyagan waxay doorteen gudoomiye cusub oo goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka khilaafka udhexeeya madaxda maamulka galmudug ayaan weli xal laga gaarin gabagabada barnaamijka falqeynta wararka ee aan sla soo gaarin waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalmaan waddankan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamanay uhub qaadanayo heegan baan u naho shabaab halistiisa jeeraan hufka siino habeen ledi mayno dharaar hadhsan mayno ohay nabadeennu si ay u hagaagto hoggaanka amarkiisa ayaan loo kala hadhine wurdada ka goco hadeer ku dhaqaaqa arya bashiirow anigu warkaaga waxaan u fahmay ayay ayay ayay kasoo kacay ayay ka soo kacay hayabdulwadiin waliba ku tabtay hurdada lama bogto horseed lama naste hwlwar walloweynayana waxaan maqli jiray hurdaayow hurdaayow hargalay weeye ka toose war kalamaanay abwaan horaaba wuxuu yidhi hurda seexad iyo naagadoon ma ahna hawsheene halgan iyo dagaal inaan galnaa way habboon tahaye eh. nin walba u hayaan geedi dheer haaba qalabkaaga halgambaa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos hirimaahe hanahaba nimaan halgamin ma habboone warkalamaanay war ma haysiine eh. halganka khawaariijta lagula jiraa cadow badan buu leeyahay eh. waxaana la kala gara weysan yahay dad siyaasiyiin sheegta iyo lala dirirayey wakhti ay shirkoobeenoo wax isku darsadeenna la garan maayo sababtoo ah khawaariiju xil bixiso qarash lama dhiibto shantisaanay shirkowdayo ilo kaala shubashida shantisaanay shirkowdayo ilo kaala shubashida inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dad bay meeli bugtaa bugtaa dad bay meeli bugtaa arbaawe berada la cayrshe miyay ka bukan bahalka la reebe miyay ka bukan cadowga biray salmiyey ka bukaan war kalemaanay laftirkiinnaa bukow war la wadaa dalqas ka soo tidhaahdaane dad baa soo baxay lala yaaban yahay oo cadowga aan ka cadowtinimo yarayn ambarane noo baarbaaro bayaanu caddee bayaanu caddeeye waa booli cuna habeenlowgiya tuuga war intii waxa laydiin caddeeya adinkaanba sugayne la taliyihii madaxweyne farmaajo xildhibaan faarax macallin dawaare wuxuu yidhi mayse sibuu ictiraafay xamar oo afar milyan ninkudilna dawladda matoosasokanaga madaxweyne xasan shiiqaa dalkii dhacay miyuu yidhi war qoondadii aan madax madaxtooyada ku lahaa waa layga jartay miyuu yidhi madaxweyne farmaajo fulay wadaniya u ahay miyuu ku celiyey wararta wallaweynay guriga farmaajo u dhisayseen weli ma qabyaa warwaaqlow goojacadda wallaweyn kuma yaala warkaan idiin dhammeeye baarax macallin wuxuu yidhi madaxweyne xasan shiikh wuxuu rabaa dalka inuu shabaab u gacangeliyo ciidanka xoogga dalkana waxaan ugu baaqayaa inay afgembiyaan intuusan waddanku afghanistaan oo kale noqon ay xukunka ka tuuraan kuna daysadaan waddammada afrika oo hadda afgembiyadu ka socdaan sababtoo awaad ah u jeediinu ninku dalka waa dhiibaya war faarax miyousan ogayn in hanko gobolkii horay u yidhi shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene wax kaloo la sheegaahi waa sheeka baraley aryaadhaha faarax asaaqa waariij lagu xamahaaye waxaa la yidhi ciddaan sharci kaa celayn sheex aadmino aan lahayn shantaa leesaga dhaxsha xasanahee furuntaanba ku ogey war cabdulla waxaad ka tagtay askari dowlad iyo shacab sharwada uma kala harno dagaalka shirkan ku nahay war faarax la yaabi maayo waxaan maqli jiray doka iyo dalaal mooye intii damqashiyo damiir ba lahayd isku duubnidaadan loo arag ayayaabaa sidaa weeye waar anugu faarax waxaan odhan lahaa halgambaa lagu jiraaye imkaba hurdow toos warbowi faarax xaggee wax ka arkahayaa war waxaa la yidhi wax dhanba dadweynaha qasheen oo qerxinayeene maantana qorshaan nooga yaalla aan qabyo ahayne qawaariij wax ninkii ku qabay ha iska qayliyo war abaanguru waxuu horuu yidhi qarashka moogi qoombaxshee qayladu waa qaran shabaab ma haysiine eh. beriga maxaas cali jayta dagaalka inuu hogaamihayo ballan qaaday yuusuf dabageedna waa ka duceeye war cabdullow eh. yuusuf dabageed markuu ducaynayey eh. shabaabka runjo geel ku joogsaday allaha ka dhigo ma yidhi siiga biday allaha ka dhiga ma ku daray lax duqowday oo jiilaal ku raagay allaha ka dhigo ma yidhi aryaadnaha warkau yidhi ana idiin sheegaayee dhegayaasha cali jayta wuxuu yidhi waas naqaanaa shabaab dagaalkoodana u daahdaahi maayo saacaddan hadda joognana inaan dhaqaaqaan diyaaru ahowy yidhi qawaadhijtana qalbigan ka waxyeelayni ou yidhi hadda cali jaytaa laga hor leexday iska xaaje gutee war cabdulow cali jayta waxuu kaloo yidhi shabaab ayagoo tiro badanaan dagaalka ku bilownay laakiin maanta wax yaraa ka nool waana dhammaystiraynaa war marba cali jayta hadduu dhaqaaqay eh. madaxa soo gooya anaa lacag idinka siinaya ma yidhi waaryaan lagaaga horrayn aryaadhaha warkaan iga dhex gelinay xildhibaan shambalolsho goobjoogahayna wuxuu yidhi eh. berga waa la heshiiye shabaab in la laayana a lagu heshiiye sabab qabto laga labadgeli maayo haddaan la laynin cali jaytaanna usha u dhiibanay intaynaan kalena ciidanka u hogaaminayaan ka mid nahay war maa la wadaa deeqdaada ha u simin waranina waa ii dheegi jiray dowladni ma jir dowladni ma joog daacadii mahungowde daacadii mahungowde war kalemaana war ma haysaane madaxweynihii hore xildhibaan sheekhshariif shariifoo maanta baarlamaanka ka hor hadlay wuxuu yidhi ma way miyuu yidhi warsuma wallaahi miyuu bilaabay istab halkaa ma dhaafi kartid miyuu yidhi boorse faarugow soo wedoana sheenyeeray war kalemaanay warkaan ku rafanine madaxweyne shariif wuxuu yidhi dagaalka lagu jiro waa in la galaa arbow dagaalka waaba lagu jiraa si loo gelahaya ma sheegay war ciidankii dagaalka ku dhintay halla baara ma yidhi waalma haddaunbuu somalilan aqoonsaday war waad falantihiina madaxweynuhu wuxuu yidhi waan waantiaan muddada dheer ku jiray aan dadka ehelkee diriiray dhex waxaan ka ogaaday shacabka in laysku dirayo oo ay khawaarij ka dambayso oo ay dagaalka hurinayso oo ay beelaha u kala warramayso oo mari ay iyagu falkiyeen ummaddu isku dilayso oo aanay marnaba rabin inay nabadi ka dhacdo deegaanada soomaaliyeed xildhibaannadana waxaa waajib ku ah buu yidhi nin walba inuu beeshiisa dhex taguu kala celiyo sababtoo ah dadkii waa la ysku dirayaa wadajir bay laba gacmood wax ku qaban karaan miyuu yidhi mowshriifku haddama heeso war madaxweyne shariif waxaa kale uu yidhi marwo gabadha la yidhaahay u tartamaysa baarlamaanka adduunka anigu waa u codeeye ha loo codeeyo muuse bixi ma og yahay wa adduunka ma codayso hayay war dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warbownimo waa markiise kudayo buntland dayo siday dowladeedu tahay war waxaasoo dhan waxaa ka dambaysay maantoo kalena madaxaana furan <laughs> <laughs> wargoosaloobadkudhoregdafadaasmayleerey walaalkahakiin waaladooy tiidiye kale nimiya wal mu'jisile wadla aragi soomaaliyino nibita ka dhowtana wal ogaadi welitaasanan lahaa gaalka'aya dhahdiye oo doonfaar kerkerigiisan gordaaseen baastakadhaha amao la aragi oo iyoona kirin lahayna kutan isku lahayna <laughs> doofaar doofaar dhaansaday kudhammaati warkalamaanay war mahaysiine tuulooyin badanoo ku yaala gobolka shabeellada hoose ma webigiibaa ku soo fatahay wabi waa roon yahay nimankii khawaarijta ayaa ah dab ku qabtay degaano oo ka hor lagu noolaana maanta waa gelgelin tuulooyinkaasina waxay kale yihiin dabaan madax maroodi ceelbaraf dhammaantoodna weyn weynee hoos tagaan oo ka tirsan degmada wallaweyn wallaweyn waa garanaya nimanka khawaarijta waxay ka maraysaa mutulgubte mutulgubte kama naxo war shabeellada dhex agaarka ma hadday beelaha isku dilaya oo guryaha iyo iska gubaya maqasha edegga ku jirta ayagana shabaabaa qoryaha dabkaa u soo dhiibaa la yidhi webiga jiinkiisayna u qofa fadhiyaana la yidhi laba maray soo dirayaana la yidhi jufe laba ka soo dilay dhahayaana la yidhi marka dadkan warka ka yeelaya ee isdilaya ma falan yihiin aryaadhaha samigay cabdulana waxauu yidhi ow geedkaygalan hala gubo guriyayaan laasin gaabad geedkaygalan hala gubo guriyayaan laasin gaabad war waxaa la yidhi xushmad kama dhex helo aadanaha qoon isxaasideeye soomaalaha isxaqiriddu waa kuu xigma la'aane xigaalaysigii baa ku dhigay meel xasaasiye xoog iyo aqoon iyo shabaabtoona male xeele xilli dheer hayn ciyaalaad u xayirrayde war loo xayirnaa maaya hadda kadib abaabulkii u dambeeyaa ka socda gobollada dhexe magaalada xarardheerena masaajid ku yaal kun qof dad ka badanaa ku tukaday jimcihii dhammaantoodna waxay isku raaceen inay dhaqaaqaan dhinacyada kaleoo dhanna waa laga diyaar garoobay madaxweyne xasan shiikhna bartii hogaaminta u fadhiyaa qolaba marow gacanka kala hadlayaabaa la yidhi wuxuuna leeyahay baydhabaan u guuri lahaa iga soo afjaro waxa warogogabiyey wuxuu yidhi ayaantii la doorteen kursiga imi hoggaankiisa waxaydaan ogayn baan arkiya yaabka amankaage argagixisadii oo dhibliya aayar wada naxday ummaddana waxaa kale oo bulshada qaar isu ekeeyey inaan soo idlanay anay waajibkay tahay halgambaa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay fariimahaasi ee xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo